بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فعل الأمر وحين كبلا بين فعل لضا صدح ذقيبود فعل لضا وفعل كماضي فعل كمضارع فعل كأمر wuxuu cashirkeennii shalay aan ku soo dhiganay ficilkii maadi waxaynu hadda arki doonaa biidni illaahi tacaalaa ficilka amar iyo ficilka mudaaric walamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri min dikri calaamaati lmaadi maadiga calaamooyinkiisa inaan sheego wa xukmihi iyo maadiga xukunkiisa wa bayaani maa iyo kii caddayntiisa ikhtulifa fiihi laysku khilaafay oo minhu maadiga ka tirsan ayaan tannaytu ku labeeyey bilkalaami kalaamka iyo hadalka calaa ficlil amri ficlul amarka aan ka hadlayo ficlul amarkii baan ku xijisiiyey fadakartu waxaan sheegay anna calaamatahu calaamadiisa iyo asdaantiisu allatii calaamada oo yucrafu lagu garanayo bihaa bisababihaa iyada sababteedu murakabatun inay tahay mid layska tarkiibiyey min majmuuci shay-ayni laba shay oo laysku geeyey wahumaa labada shay waxay kale yihiin dalaalatuhu tusinta uu tusinayo cala dalabi dalab uu tusinayo wa qabuuluhu iyo aqbalka uu aqbalayo yaa almukhaadabati ya-da yaa-ulmukhaadabada ah wadaalika kaasi naxwu qum oo kale way qum istaag fa innahu isagu daalun wuxuu ku tusayaa calaa dalabi alqiyaami taagni lagaa dalbayo ayuu ku tusayaa wa yaqbalu waxaa kaluu aqbalayaa yaa almukhaadabati ya-da yaa ulmukhaadabada ah taquulu waxaad odhani idaa amarta markaad amraysid almar'ata gabadha quumii inanay istaagayaad odhan wakadaalika kaas kale weeye uqcud ficilka uqcud ah waqcudii baad odhan wadhab ficilka idhab ah wadhabi ayaad odhan qaala allaahu tacaalaa ilaahay baa yidhi fakulii cun oo washrabii cab oo waqarri qabowso caynan isha ka qabowso ereyga kulii waa ficlu amar waxaan ku garanaynaa dalabka iyo yaa-u muanasati washrabii waa ficlu waxaan ku garanaynaa dalabka iyo yaa muanasati lmukhaadaba waqari qari caynan qari waa ficlu amar waxaan ku garanaynaa dalabka iyo yaa muanasati lmukhaadaba falow dallad haddii ay tusiso alkelimatu kelmaddu hadday tusiso cala dalabi dalab hadday tusiso oo walam taqbal ayna aqbalin yaa almukhaadabati ya-da yaa-ulmukhaadabada la yidhaah naxwu sah oo kale weeyi waa aamus bimacnaa uskut wamah oo kale weeyi bimacnaa ukfuf ka reebtoon ow amase qabilada yaqbasho yaa almukhaaabati ya-da yaa-ulmukhaadabada ah oo walam tadulla ayna tusinin cala dalabi dalab ayna tusinin sida anti adigu yaa hindu hindoy taquumiina waad istaagaysaa wa ta'kuliina waanad cunaysaa lam yakun ma ahaanayo ficlu amrin ficlu amar uma bayantu waxaan caddeeyey anna xukma ficlilamri ficlulamarka xukunkiisu fi lasli asalka hore albinaau in lagu bineeyo inay tahay cala sukuun kadrib oo kaleba weeye iyo wadahab waqad yubnaa in lagu bineeyaa la arkaa calaa xadfi aakhirihi aakhirkiisa oo la xadfo wadaalika kaasi in kaana waa hadduu yahay muctalan mid muctala naxwi ukhsuduul oo kale ama waqsho baq oo kale warmitooga oo kale waqad yubnaa waxaa lagu binayn karaa calaa xadfi nuun wadaalika kaasi idaa kaana musnadan waa markuu yahay mid loo tiiriyey lialif itnayni alifta labada naxwi quumaa labadiinnana u istaaga oo waawi jamcun ama wowga jamaca naxwi quumuu istaaga raggiinnan badanow ow yaai mukhaadabatin ya-da mukhaadabada naxwi quumii istaaginanay fa haadihi tani halaathatu axwaal waa saddex xaaladood oo lilamri amarka u sugan aydane kamaa ana lilmaadi sida maadiga uu ugu sugnaaday alaaata axwaalin saddex xaaladood laakiin amarka xabad buu ka tegayo inuu nidhi xabadii yaa sheegaya shalay baynu sharaxnee xabadii uu ka tegey maxay ahayd albinaa cala alfatxa buu ka tegey cashirkeenani waa sharax shalay baynu soo sharaxnay waa cashirkii shalay waa sharixiisii uun hadal inoogama baahna faahfaahin xataa inoogama baahna walamaa kaana markuu ahaaday bacdu kalimaati اlamri amarka kelmadihiisa qaar ka midihi mukhtalafan fiihi kuwo la ysku khilaafay hal huwa ficlun ficil inuu yahay aw ismun ama ismi inuu yahay nabahtu waan baraarujiyey calayhi kaa dushiisaan ku baraarujiyey kamaa facaltu sidaan u sameeyey midla daalika sidaas oo kale fi lficli lmaadi ficilka maadi wa huwa kan laysku khilaafsan yahay alaaatun waa saddex halume waa ficilka halume ah haluma waa haati iyo ficilka haati ah wa tacaale iyo ficilka tacaale ah saddexdaasaa mukhtalafa fa amaa halume kelmadda halume ah fakhtalafa fiihaa waxaa isku khilaafay alcarabu carab baa isku khilaaftay calaa luqatayni laba luqadood bayna iskugu khilaaftay ixdaahumaa midkood an talzama waa inay laasimto dariiqatan waaxidatan waddo qura walaa yakhtalifu ismana khilaafayo lafduhaa lafdigeegu isma khilaafayo bixasabi man kii xisaabtiisa marka la eego hiya iyada musnadatun ilayhi loo tiiriyey fataquulu waxaad odhani haluma kaalayaa zaydu zaydow wa haluma kaalaya yaa zaydaani labada zaydow wa haluma kaalaya yaa zayduuna zayduuntaay wa haluma kaalaya hindu hindaay wahaluma kaalaya hindaani labada hindoow wahaluma kaalaya yaa hindaatu hindooyinow wahiya iyadu luqatu ahli lxijaaz waa luqadda nimanka reer xijaaz wa bihaa iyada darteed buu jaa'a tanziilu qur'aankuna ku yimid qaala allahu tacaalaa alle wuxuu yidhi waalqaa'iliina kuwa ku qowlaya liikhwaanihim walaalahood ku odhanaya halumma ilaynaa noo kaalaya ey iituu ilaynaa noo kaalaya wa qaala tacaala alle wuxuu yidhi qul waxaa tidhaa halumma u yeedha shuhadaa'aku markhaatiyadiinna ey axdiruu soo xaadiriya shuhadaa'aku markhaatiyadiinna wahiya iyadu cindahum agtooda ismu ficli ismu ficlin weeyi laa ficlu amrin ficlu amarse ma aha maxaa sababay liannahaa iyadu wain kaanad haba ahaato daallatan mid ku tusinaysa cala dalabi dalab eh laakinahaa iyadu laa taqbalu ma aqbalayso yaa almukhaadaba ya-da yaa ulmukhaadabada ah wa haaniya mas'alada labaad an talxaqahaa waa inay haleesho addamaa'iru damaa'irta albaarizatu muuqata bixasabi man kii xisaabtiisa iyadoo ku sugan hiya iyada musnadatun ilayhi loo tiirinayey fataquulu waxaad odhan luqadan dambe haluma war kaalay halumaa labadiininow kaalaya halumuu raggiinan badanow kaalaya halmumna dumarow kaalaya bilfaki adoo kala saaray wa sukuuni laami laamkana reebay wa halumi inanay kaalay wahiya iyadu luqatu bani tamiim waa reer bani tamiim luqadooda wahiya iyadu cinda haaulaa'i kuwan agtooda ficlu amrin waa ficlu amar lidalaalatihaa tusinta darteeda cala dalabi dalab ayna tusinayso wa qabuulihaa iyo aqbalkeega yaa almukhaadabati ay aqbalayso waqad tabayana waxaa caddaaday bimaa kii istashhadtu aan soo deliishaday bihi isaga aan soo deliishaday oo min alaayatayni labada aayadood ah waxaa ka caddaaday anna haluma ficilka halumaa ah tustacmalu in la isticmaalo qaasiratan iyadoo gaaban oo laasim ah wa mutacadiyatan iyo iyadoo gudbaysa halumo labadaba waa loo isticmaalaya wa amaa haati ficilka haati ah, wa tacaala iyo ficilka tacaala ah facaddahumaa waxaa tiriyey jamaacatun guruub min annaxwiyiina naxwiyiinta ka tirsan fii asmaa'i alafcaal asmaada asmaa'ulafcaasha la yidhaah bay ku tiriyeen wa sawaabu saxduna waxaa weeye annahumaa iyagu ficlaa amrin waa laba ficlu amar waa bideliili annahumaa waxaa loo deliishanayaa iyagu daalaani inay kutusayaan calaa dalabi dalab wa talxaquhumaa waxaa haleelaysa yaa-ulmukhaadabati ya-da yaa taquulu waxaad odhani haatii kaalay inanay wa tacaaley kaalay inanay tacaaley tacaalii maaha tacaaley kaalay inanay waclam waxaad ogaataa anna aakhira haati haati aakhirkeega maksuurun waa la kasriya abadan weligii ilaa idaa kaana ilaa idaa kaana aljamaaca ilaa idaa kaana markuu u sugnaado lijamaacati almudaker ilaa idaa kaana markuu u ahaado lijamaacati almudakeriin jamaca ragga a ah mooyaane oo fa innahu isaga yudamu waa la damin fataquulu waxaad odhani haatii kaalayaa zaydu zaydow wa haatii kaalayaa hindu hindooy wa haatiyaa kaalaya yaa zaydaani labada zaydow ow yaa hindaani labada hindow wa haatiina kaalaya yaa hindaatu hindooyinow kullu daalika waxaasoo tusaale ah waa bikasri taai ta'du way kasrisnayd oo ta'da kasrigeyguu ku sugnaaday wa taquulu waxaad odhani haatuu kaalaya yaa qowmu ragow bidammihaa waa damin qaala allahu tacaala alle ayaa yidhi qul waxaad tidhaahdaa haatuu keena burhaanakum deliilkiinna wa anna aakhira tacaala tacaala aakhirkeegana maftuuxun waa la fadxiyaa fii jamiici axwaalihi xaaladihiis oo dhan min hayri istinaa'in wax laga soo istinoonayaana ma jiro ama laga soo reebaya taquulu waxaad odhan tacaalo kaalayaa zaydu zaydow wa tacaalay kaalayaa hindu hindooy wa tacaalayaa kaalaya yaa zaydaani labada zaydow watacaalow kaalaya yaa zayduuna zayduuntiyey watacaalayna kaalaya yaa hindaatu hindooyinow kullu daalika arrinkaasoo dhani bilfadxi fadxaha tacaala laamkeyga la fadxinayo ku sugnaaday qaala allaahu tacaala alle ayaa yidhi qul waxaa tidhaha nebi maxamedow tacaalow kaalaya atlu an akhriye tacaalow wa qaala tacaala alle ayaa yidhi fatacaalayna kaalaya umatickunna aan idiin raaxeeye wa min hama sidaa darteed kol haddii tacaala laamkeega mar kaste la fadxinayo wa min huma sidaa darteed ayay laxanu ugu laxni xukmiyeen man qaala ninka yidhi tacaalii uqaasimki lhumuuma tacaali waa nin gabayaa oo la odhan jiray abi firas alxamadaani baa la odhan jiray abi firas sayfu dowlay ilmaadeer ahaayeen gabaygiisa shaahid lagama dhigto gabaygiisa tusaale iyo mihaal mooye shaahid lagama dhigto lama istishaadka laguma daro sarfiga iyo naxwaha toona looma istishaadsado wuxuu yidhi haddaba ninkan isagoo gabay tirinaya أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة هل تسمعين بحالي أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة هل تشعرين بحالي أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي khaladkuu galay waa tacaali buu yidhi tacaali labada jeerba maxaa laga doonayay inuu maxay yidhaahdo tacaali halkuu ka yidhi inu maxay yidhaha bay ahayd tacaaleey in laamka la fadxiyo yahay ninkan isagoo gabayaa ah ayuu haddana safka hore ka dagaalami jiray ee ciidamada muslimiinta isagoo yurub la dagaalamaya ayaa ciidamadii iyo isbahaysigii yurub ayaa gacanta ku dhigay nolol baa lagu qabtay jeel baa lagu xidhay isagoo afar sano xidhan oo jeel yurub ku yaalla ku xidhan ayuu xamaam yari geedkii jeelka ku yaallay isku soo dul taagay xamaamkii ayaa kolkaa ciyar ku dhuftay xamaamkiibuu gabayga u tirinaya wuxuu idhi aquulu waxaan leeyahay waqad naaxat iyay ka ooyeysa ama ay ka ciyayso biqurbi aniga agtayda xamaamatun xamaam yari xamaam baa agtayda ka ciyaya waa geedka dushiisa ayaa jaarataa inantanan jaarka nahay waa xamaamkii hal tashcuriina ma og tahay bixaali horta xaaladayda ma og tahay anuu maxbuus baan ahay adiguna xor baa tahay adigii xorta ahaana waad ooyeysaa anigii maxbuuska ahaana waan qoslayaa uu yaaban yahay ma og tahay wuxuu idhi ayaa jaarata inantanan jaarka nahayay maa ansafa dahru sanadku cadaalad ma samayn baynanaa inaga dhexdeenna waayo adigo annagu maxbuus baanay hadnaa xor baa tahay tacaali ii kaalay buu yidhi inanay oo qaasimkii aan kuu qaybiya alhumuuma warwarka i haya ee tacaali ii kaalay warwarka kaale ila qaybso buu yidhi khaladkuna waa tacaali laamkaa uu kasriyey ayaa khalad noqday bikasri halkaasuu sheekhu kaga soo baxay amarkii waxaa inoo dhimani waa mudaarica markaa alficlu lmudaaric waa ficilkii mudaaric walamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri calaamaati alamri ficilka amar calaamooyinkiisa inaan sheego wa xukmihi iyo xukunkiisaba inaan sheego wa bayaani maa kii caddayntiisa inaan sheego ikhtulifa fiihi laysku khilaafay dhexdiisa oo minhu maal amarka ka tirsan alastu waxaan ku sadexeeyey bilmudaarici mudaaricii baan ku sadexeeyey fadakertu waxaan sheegay anna calaamatahu mudaarica calaamadiisu an yasluxa inuu u suubado inay tahay dukhuulu lam lam geliddeeda calayhi dushiisa ay gasho naxw lam yelid ilaahay ma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun lahu umana ahaa kufuwan miduu u beegtooma axadun axadna wadakartu waxa kaloon sheegay annahu shanigu inuu yahay laabudda waa lagama maarmaan an yakuuna inuu yahay fii awalihi mudaarica awalkiisa xarfun xaraf min xuruufi anaytu ama min xuruufi na'aytu na'aytu xuruufteeda xaraf ka tirsan ayaa lagama maarmaana wahyo nuunu waa nuunta wahyo nuunu waa nuunta iyo wal alifu alifta iyo walyaau ya-da iyo wataau ta'da sida naquumu waanu kacaynaa wa aquumu waan kacayaa wayaquumu wuu kacayaa wa taquumu waad kacaysaa wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi alarbacatu afartan xaraf axruf almudaaraca baa lagu magacaabaa xuruufta xuruufulmudaaracada ah wa innamaa dakartu waxaan sheegay haadihi alaxrufa xuruuftanaan sheegay bisaadan gogol xaadh baan u sheegay wa tamhiidan gogoldhig baan u sheegay lilxukmi xukunkii aan usii gogol dhiganayo aladii xukunkoo bacdahaa ka dambeeya laa liucarifo inaan ku tilmaamo bihaa iyada alficla almudaarica ficilka mudaaricsi uma sheegin lianna annagu wajadnaaha waanu ogaanay ama waanu hellay tadkhulu tiiyay gelayso fii awali lficli ilmaadi ficilka maadi bilowgiisa hamsahan iyo nuunkan iyo naxwu akramtu zaydan zayd baan sharfiyeyba weeyi hamsihii waa kanoo maadi buu galay sidaa darteed mudaaric buu calaamadu yahay lama odhan karo watacalamtu lmas'alata mas'aladii baan bartay oo kale ta'dii waa tanoo maadi bay ku jirtaa wa narjastu dawaa'a dawadii ayaan geedka narjiska la yidhaahdo mariyey oo kale narjastu dawaa dawadii baan ayaan indhaha marshaday waxa weeye geedka yaree narjiska la yidhaah waa ubaxa oo kale udgoon buu leeyahay indhahana waa lagu daweeyaa narjastu dawaa idaa jacalta markaad yeesho narjastu dawaa'a dawadii baan narjis ku daray dawada markaad geedkaa kusii darto weeyi idaa jacalta markaad yeesho fiihi dhexdiisa ama dawada dhexdiisa narjisan geedka narjiska la yidhaah wayarna'tu shayba wayarna'tu waan xineeyey ashayba ciradii baan xineeyey ereygan yarna'tu shaybana baynu haynaa idaa khadabtahu markaad xinayso bilyurannaa'i xinaha markaad ku xinayso wa huwa alxinaa'u waana xinaha wa inama alcumdatu cumduhu iyo shayga la cuskanayo fii tacriifi mudaarici mudaarica tacriifkiisa iyo gerashadiisa beridiisa waa dukuulu lam lam gelideeda calayhi dusha ay ka gasho xurufulmudaaracada haddaba dadka calaamada uga dhigin walamaa faraqtu markaan ka soo faaruqay min dikri calaamaati almudaaric mudaarica calaamadihiisa inaan sheego ayaan sharactu gudagalay fii dikri xukmihi xukunkiisa inaan sheego fadakartu waxaan sheegay anna lahu inuu u sugnaaday xukmayni laba xukun xukman xukun bictibaari awalihi xagga awalka ayaa laga eegayaa wa xukman xukunna bictibaari aakhirihi xagga aakhirkaa laga eegayaa fa amaa xukmuhu xukunkiisa bictibaari awalihi xagga awalka marka laga qiimeeyo fa innahu mudaarica yudamu waa la damini taaratan mar wa yuftaxu waa la fadxini ukhraa mar kale fa yudamu waa la damin in kaana almaadii maadigu hadduu yahay arbacata axrufin afar xaraf sawaaun waxaa isku mida kaanad ha ahaato kulluhaa dhammaantood usuulan usuul sida daxraja uu rogrogay yudaxriju uu rogrogayaa oo kale ow kaana bacduhaa ama qaarkood ha ahaadaan aslan wa bacduhaa qaarkooga kalena zaa'idan sida akrama wuu sharfiyey yukrimu wuu sharfinayaa oo kale fa ina alhamsata hamsaha fiihi isaga dhexdiisiihi zaa'idatun zaa'ido weeye lianna aslahu asalkiisu karuma ayuu ahaa wa yuftaxu waa la fadxin in kaana almaadii maadigu hadduu yahay aqalla mid ka yar min arba min alarbacati afartaa ow agaro mid ka badan minhaa afarta falawalu ka hore waa daraba yadribu yadribu waa la fadxinaya xarfulmudaaracada wadahaba yadhabu wadakhala yadkhulu saddex tusaale ayuu keenay isagoo caynka inoo sheegaya xarakadiisu inay saddex xarako kala qaadanayso yadribu caynku waa ra'da oo kasru sitaa yadhabuna caynku waa ha'da oo fadxay sidataa yadkhuluna caynku waa khada oo damuu caynkaa kasre iyo fadxe iyo damo kala qaadanaya saasuu saddexda tusaale u keenay wathaani ka labaad waa ka ka badan saddexda afarta ka ka badan naxu indalaqa wuu tegaya indaliqu wuu tegayaa waa khumaasi wastakhraja wuu la soo baxaya istakhriju wuu la soo baxaya wa ama xukmuhu mudaarica xukunkiisa biictibaari aakhirihi xagga aakhirka marka laga eegayo fa innahu isagu taaratan mar yubnaa waa la binayn cala sukuuni sukuun baa lagu binayn wataaratan mar kalena yubnaa waa la binayn cala alfatxi fatxaa lagu binayn wataaratan mar kalena yucrabu waa la icraabi saddexdaa qaybood buu mudaaricu noqday fa haadihi tanina halaahu xaalaatin waa saddex xaaladood oo liaakhirihi mudaarica aakhirkiisa u sugnaatay kamaa anna liaakhiri lmaadi maadiga aakhirkiisu siduu u leeyahay halaaha xaalaatin saddex xaaladood waliaakhiri lamri amarka aakhirkiisuna uu u yeeshay alaaa xaalaatin saddex xaaladood fa amaa binaauhu binayntiisa mudaarica binayntiisa cala sukuuni sukuun lagu bineeyo fa mashruudun waxaa loo shardiyaa bian yatasila bihi inuu la xidhiidhsado nuunulinaasi nuunta dhadigu naxw anniswatu dumarkii yaqumna way kacayaan yaqumna baan ujeednaa miimka la reebay walwaalidaatu hooyooyinkuna yurdicna way nuujinayaan yurdicna baan ujeednaa caynka la reebay walmudallaqaatu kuwa la furayna yatarabasna way koranayaan yatarabasna baynu u jeednaa saadka la reebay wa minhu waxaa ka mid a ilaa an yacfuuna inay cafiyaan mooyaane wowga la reebay lianna alwaawa wowdaasi asliyatun waa asliyo lianna alwaawa wowdaasi asliyatun waa asliyo wahiya iyadu waawu cafaa yacfu cafaa yacfuu wowdeedii weeyi walficlu ficilkana mabniyun cala sukuuni sukuun baa lagu binayn litisaalihi la xidhiidhsiga dartii binuuni nuun uu la xidhiidhsanayo wa nuunu nuuntuna faacilun faacil weeyi faacilka oo mudmarun la idmaarayo caa'idun u noqonayo cala almudallaqaati wa wasnuhu waxa weeye yafculna markaa yafculna laamkaa reeban walaysa haadaakani maaha ka yacfuuna oo kale oo fii qowlika hadalkaaga ku jira alrijaalu raggu yacfuuna way cafiyayaan yacfuunadaa wasanka eegu wuxuu noqonayaa yacfuunadaasi waa yafcuuna yafcuuna laamkiibaa xadfan ta horena yafculna bay ahayd oo waxba ma xadfanayn lianna tilkal waawa wowdaasi damiirun waa damiir lianna tilkal waawa lianna tilkal waawa waxaa ka fiicnayd lianna haadihi alwaaw lianna haadihi baa ka fiicnayd halkuu tilka ka isticmaalay haadihi inuu ka isticmaalay ahayd cid haadihi uu yidhi miyay jirtaa haadi axsan waa haadihi wey waa tilka waa eray fog wawduna waa tan agtaada taalla wawdii hore ayay kaa noqonaysaa haddii kale ee laamka ahayd bay kaa noqonaysaa lianna tilka alwaawa lianna haadihi alwaawa wawdani damiirun waa damiir lijamaacati almudakariin jamaca ragga ah u sugnaatay kalwaawi sida wawda fii qowlika ku sugan yaquumuuna way kacayaan wa waawulficli ficilka wawdiisii xudifad waa la xadfay oo laamkiiya laamkiibaa maqan wa nuunu nuuntanina calaamatu rafci wa calaamatu rafco wa wasnuhu wasankiisanina yafcuuna weeyaan yafcuuna ka horena yafculna buu ahaa may yafcuuna baa la rabaa yafcuuna wa wasnuhu wasankiisuna yafcuuna sheekh xarakadaydaas aan ugu dhawaaqayo inu qaado wa wasnuhu wasankiisuna yafcuuna saxdu waa sidaa yafcuuna weeyi wahaadaakan yuqaalu fiihi waxaa la odhanayaa wahaadaakan yuqaalu fiihi waxaa la odhan ilaa an yacfuu baa la odhan ilaa an yacfuu marka dee anta lagu daro bixadfi nuunihi nuunta ayaa la jarayaa kamaa taquulu sidaad u odhanaysid ilaa an yaquumuu wasayatii wuu iman doonaa sharxu daalika kaa sharxiisu kullihii gebi ahaan shalayna waan isku soo baraarujinnay wa amaa binaa'uhu binayntiisa cala alfatxi fatxo lagu binaynayo fa mashruudun waxaa loo shardiyaa bian tubaashirahu inay la xidhiidho nuunu tawkiidi nuunu tawkiidku lafdan lafdiga inay kala xidhiidho wataqdiiran taqdiirtana ay kala xidhiidho naxw kalaa layunbadanna waa la tuurayaa oo kaleba weeyi waxtarastu waan iska ilaaliyey bidikri lmubaasharati mubaasharada xuskeega waan iskaga ilaaliyey min naxwi qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale fastaqiimaa toosnaada oo walaa tatabicaani ha raacina sabiila aladiina kuwii jidkooga laa yaclamuun aan aqoonta lahayn walaa tatabicaani walaa tatabicani waa mucrab nuunu tawkiidkaasi mubaashir bayna ahayn alifka aw kala dhexeeya latublawunna waa laydin imtixaani fii amwaalikum xagga hantidaa laydinka imtixaani tublawunna waa mucrab nuunta iyo ficilka wowda naa'ibu faacilka abaa u kala dhexaysa fa imaa tarayinna haddaad aragto min albashari dadka haddaad ka aragto axaddan qofuun tarayinna nuunu tawkiidka iyo ficilka aakhirkiisa ya-da faacilka abaa u kala dhexaysa fa ina alalifa aliftu filawali ka hore walaa tatabicaani walwaawa wowdu fi haani ka labaad ee latublawunna ah walyaa ya-du fi haalisi ka saddexaad ee tarayinna ah faasilatun waxay kala saaraysaa bayna alficli ficilkii iyo wa nuuni nuuntii oo fa huwa ficilku mucrabun waa mucrab laa mabniyun mebnise ma aha wakadaalika kaa waxaa lamida wakadaalika kaa waxaa lamida low kaana alfaasilu faasilku hadduu noqdo baynahumaa dhexdooda kala saarayaa muqadaran mid la qadaray kaana alficlu ficilku wuxuu noqonay aydane mucraban mid la icraabayo wadaalika kaasi ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi walaa yasudunnaka yayna idinka manciin can aayaati illaahi aayadaha ilaahay yasudunna nuunkaa iyo daalka waawiljamaaco qadaran baa u kala dhaxaysa walatasmacunna waad maqlaysiin oo kale walatasmacunnana miluhu isagoo kale weeyi hayra anna nuuna rafci nuunu rafcaha xudifad waa la xadfay takfiifan baa loo xadfay fudaydin litawaali اlamhaali saddexda isku midka ah xidhiidhkooga laga soo fudaydsaday uma iltaqaa waxa kulmay saakinaani laba reeban asluhu asalkiisu wuxuu ahaa qabla dukhuuli ljaazimi jaazimku intuuna gelin yasuduunaka buu ahaa yasuduunanaka yasuduunanaka nuunka horena waa nuunkii rafca ka dambe nuunu tawkiid falamaa dakhala ljaazimu jaazimku markuu galay jaazimkii markuu galay walaadaa weeyaane wahuwa laa anaahiya waa laada naahiyada ahe xudifad waxaa la xadfay annuunu nuunu rafcihi wowgiioo reeban iyo nuunu tawkiidka kiisa horeo reeban iltiqaau saakinayn baa dhacay faltaqaa waxa kulmay saakinaani laba reeban alwaaw waa wowda iyo wa nuunu nuunu tawkiidku isku shadan yahay ka horaa reebandee fa xudifat ilwaaw wowdii waa la xadfay waxaa loo xadfay liictilaalihaa bukidda ay bukdo darteed iyada ayaa xarfu cillo ah wa wujuudi daliilin iyo daliil jooga dartii oo yadullu calayha iyadayna tusiya wa huwa damatu waa damaha ka horeeya wa qudira alficlu ficilkii waaa lagu waa la qadaray mucraban isagoo la icraabayo wain kaanat inuunu nuuntu hadday noqoto wain kaanat haba ahaato annuunu nuuntu mubaashiratan mid la baashirtay liaakhirihi aakhirkiisa la baashirtay lafdan dhawaaq ahaan ula baashirtay likowniha ahaanteeda dartii munfasilatan mid ka soocan canhu xaggiisa taqdiiran xagga qad taqdiirta waqad ashartu waan fartaan ku fiiqay ilaa daalika arrinka afartan ku fiiqay kullihii gebi ahaan mumasilan mumatalanka iyoo la wada tusaalaynayo dhammaan isagoo la tusaalaynayo cashirkeenii shalay buu ahaa hadda waa sharixii uun intani wa amaa icraabuhu ficilka mudaarici icraabkiisa fa fii maa cadaaka ka soo hadhay weeyi haadayni labadan labadan almawdicayni ee boos labadaa boos wixii ka soo hadhayna waa la icraabayaa naxwi yaquumu zaydun zayd wuu kacayaa oo kaleba weeyi walan yaquuma zaydun zayd ma kacayo oo kaleba weeye walam yaqum zaydun zayd isma taagin oo kaleba weeye in sha allahu tacaala cashirkeenni maanta halkaa ayuu inoogu egaaday wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam ma adka ardayay maanta cashirku laakiin waa cashirkii shalay toole sharixiisii weeyaan cashirkii shalay toole ardayga cashirkii shalay aan fahmin ayuu kani ku adkaanayaa laakiin waa cashirkii shalay sharixiisii un weeyaan